Mm-hmm. allahuma climna ma ynfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma alxamdu lilahi cla kuli xaal nacuudu billahi min xaal ahli الnar waa darsigeennii tobnaad ee kitaabkii shamaa'il muxamadiya wuxuu sheekhu leeyahay abu ciisa moxamed ibnu ciisa tirmidi caleyh raxmat ullah wanafacana allah biculuumih baabu ma jaءa fi sifati cimaamati rasuuli اllahi salى اllahu aleyh wasalam waa wixii ku yimi tilmaamidda la tilmaamayo cimaamadda nebiga sala allahu caleyh wasalam waxaynu ku jirnay waa muqhtanayaadkii nebigeenna caleyhi salaatu wasalaam iyo qalabyadiisii saynu in badan baraarujinnayna saxaabadu ridwaanullaahi calayhim dadaalkoodii iyo midhahoodii baynu wadnaa waxyaalihii ay inoo eegeenoo inoo soo tabiyeen ayuun baynu baranaynaa marka shan xadiis buu ku keeni doonaa wuxuu ku keenayaa cimaamadda nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo noocyaday ahayd iyo midabada iyo qaabkuu cimaamadan jiray qaala xadaana moxamed bn bashaarin qaala sana cabdiraxmaan bn mahdi can xamaad bni salama xa sanadkii buu wareejinaya wa sana maxamuud ibnu khaylaan qaala sana wakiicun can xamaad ibni salama can abi zubayr almaki can jaabir bni cabdilaahi radi allahu canhu qaala waxau yidhi dakhala waa galay annabiyu sala allahu caleyh wasalam nebigu waxa uu galay makkata maka ayuu galay yowma alfatxi maalintii furashada ayuu maka galay walxaal xilligaa uu gelayo calayhi waxa uu labisnaa cimaamatun ayuu labisnaa sawdaa'u oo madow ah cimaamo waxaa la ydhaahdaa kulamaa yulafu cala alra's wixii madaxa lagu duubaba marka camma yacumu cimaamatan baa laga keenay oo wax madaxa wada gaadhaya oo aan meel la ka tegaynin in cimaamad la xidhaa waa sunne weliba min baabi tajamuli watakarum akhbaarna waa ku soo aroortay sidaa awgeed ibnulqayim wuxuu leeyahay cimaamadda nebiga calayhi salaatu wasalaam mid weyn oo culusoo qofka cuslaysana may ahayn mid yaroo fududoo aan waxba ka u qabanayn oo madaxana wada gaadhayna may ahayne wasad bay ahayd buuhi wa khayru lumuuri alwasadu ibnu xajar alhaytami isagu wuxuu leeyahay nabiga salawaatu rabbi wasalaamu alayhi cimaamadiisa dherarkeeda iyo ballarhkeedu ima xadidmin buu leeyahy iima xadidmin axaadiistu way tadaarubtay waa iska hortimi qaar dheeraynaya iyo qaar gaabinaya intaba waa leeyihin laakiin nawowiba isagu wuxuu leeyahay waxaa xoog badan nebiga calayhi salaatu wasalaam cimaamadiisu inay ahayd lix dhudhun inay u ahayd xagga ballarhka lix dhudhun u ahayd xagga dherarkana labiyo toban u ahayd laakiin waxay sheegeen in sheekha wahmi ku dhacay waxaa la dhudhumiyey ee lixna dhinac u ah labiyo tobanna dhinac u ah waa go'i nebiga ee maaha cimaamadiis imaamadu waa ka yarayd waayo labiyo toban dhudhun waa lix mitir weeye ya lix mitir weeye dhinac xaggan kalena waa saddex mitir go'ii nebigu ka warramayaa mooyaane cimaamaddu waa ka yarayd aad baa uga yarayd dhundhunaa berigaa la sheegi jiray marka khulaasadu waxay noqonaysaa wuxuun aan weli fadhiyin qola waxay yidhahdeen waa shan dhudhunoo meela iyo afar dhudhunoo meela ee tabarani wuxuu warinayaa toddoba dhudhun oo meel ah iyo saddex dhudhun oo meel ah adugu ee halkaa lama fadhiisinin qadarkay leekeed qolana waxay leeyihiin ikhtilaafka ku dhacay riwaayaadku waa ikhtilaaf alcimaamaad cimaamaadka nebiga mid weyn oo in badan madaxa lagu laalaabayo iyo mid yar oo in yar lagu laalaabayo ayay isugu jirtaa laakiin xadiiskan aynu akhrinay horena waa u sheegnaye nebiga calayhi salaatu wasalaam maalintaa uu maka gelayey wuxuu xidhnaa cimaamata sawda waxaa ka sarraysay koofiyad baraadii markii uu koofiyad baraada bixiyey ayay cimaamadu muuqatay sidaa awgeed axaadiista inoo soo socota ayaa lagu sheegi doonaa qaala xadaanaa ibnu abi cumar qaala xadaanaa sufyaan can musaawirin alwaraaq can jacfar ibni camr ibni xurays can abiihi camr ibni xurays radi allahu canhu qaala waxau yidhi ra'aytu waan arkay calaa ra'si rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam madaxa rasuulka waxaan ku arkay cimaamatan baan ku arkay cimaamad sawda'a madow ah ayaan ku arkay marka xilligii uu ku arkay goormay ahayd ma uu sheegin laakiin kaana muu isticmaaline ra'aytu buu isticmaalo waa ficil hal mar buu arkay isaguna waa xadiis saxiixa ah. qaala xadaanaa maxamuud ibnu khaylaan wa yuusuf ibnu ciisa qaala waxay yidhaahdeen xadaanaa wakiicun can musaawirin alwaraaq can jacfar ibni camr ibni xurays can abiihi camr ibni xurays ana nabiya sala allahu aleyh wasalam khadaba annaasa dadkuu khudbadeeyey dadkuu u khudbadeeyey walxaal buu khudbadeeyey calayhi uu qabo oo xidhan yahay cimaamatun cimaamad ayuu xidhnaa sawdaa'u madow ah xadiiskan dambaa sii bayaaniyey xilligay ahayd waa maalintii maka waayo nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markii magaalada gacanta uu ku dhigay kadib wuxuu labiskii dagaalku ku bixiyey wuxuu tegey guriga inadeertii umahaani wuu ku maydhay ragcadihiina halkaasuu ku tukaday kadib uu soo baxay isagoo koofiyad baraadii dhigay oo dhulku ammaan yahay oo cumaamadii xidhnaa waa tii kacbada loo furay kacbadu ku dhex sunnaystay kadibna kacbada gidaaradeedii fayaaradeedii ayuu qabsaday halkaasuu ka khudbadeeyey oo uu la hadlay dadkii waa kii quraysh la hadleeyey ee lahaa ayuha nnaas maa antum maa tarawna annii faacilun bikum maxaa filaysaan inaan yeeli doono bimacnaa waxa weeye waxaad fasheen waa ogtiin waxa ii geysateen waa garanaysaan maxaa idinkuna maanta kol haddaan idinka gacan sarreeyey maxaa u malaynaysaan intaa xidhxidha intaa laaya intaa mustaafuriya maxaa filaysaan markaasay idhaahdeen akhun kariimun wabnu akhin kariim walaal wanaagsan baa tahay aabbo wanaagsanna waa ku dhalay maalintay eryanayaanay buuraha eryayeen ee dabarka ku eryayeen maalinta mastaafurinayeen maalintay seefaa u lisanayeen way ilowsanaayeen akhun kariimun wabnu akhin kariim laakiin maalinta lagaa xoog badan yihi wax badan baa xasusanaysa maalintaad xoogga lahayd waxaad ilowday maalinta kale ayaad xasusan maalinta wanaaggii bay xasusaneen waxay dhahdeen akhun kariim wabnu akhin kariim nebigu waa kii yidhi hadalkii taariikhda galay idhabuu fa antum utulaqaa fasax cid wax loo raacayo xataa cid la xasuusinaya loodhan maa la ma xasuusantay markaasaa saa yeeshay ma jirto marka maalinta uu khudbadaynayey waxa uu xidhnaa cimaamatan sawdaa waxaa caddaatay nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi imaamadna inuu xidhay cadaan ah imaamad ee boodha ah oo safraa boodhboodhana waa la caddeeyey saddexdaaba waa la qaala xadaanaa haaruun ibnu isxaaqin alhamadani qaala sana yaxya ibni muxamed almadini can cabdilcasiis ibni muxamed can cubaydillahi bni cumar alcumari can naafic mawla ibni cumar can ibni cumar radi allahu canhuma qaala kaana nabiyu sal slam nebigu wuxuu ahaa idaa ctama hadduu imaamato hadduu cimaamad duubto idaa ctama hadduu cimaamato sadala waa sii dayn jiray cimaamatahu cimaamada waa sii daynayay bayna katifayhi labada garab ayuu ka sii dhex tuuri jiray qaala naafic wuxuu yidhi wa kaana bnu cumarna yafcalu dalik naafic waayo waa mowla bni cumar addoonkiisii qaala cubaydullaahi wuxuu yidhi wara'aytu waan arkay alqaasim bni muxamed wa saaliman yafcalaani dalika ayaan arkay halkan wuxuu ka gelayaa imaamadii garanay midabkeedii qadarkeediina axaadiistu waa khilaaftay sidee loo cimaamadanaya imaam muslim wuxuu warinayaa alimaam muslim raximah ullah nabiga salawaatu rabbi wasalaamu aleyh kaana yudiiru imaamati kaana yudiiru kuura alcimaamati calaa ra'si cimaamadda madaxuu ku duubi jiray sidaa loogu duubayo wayakrisuhaa wuxuu gelin jiray min waraa'i xaggaa dambe intuu geliyo wayurqi laha du'aaba deetana in yaroo laalaada ayuu xagga dambe ka tuuri jiray waa xadiiska ay culimmadu tabliiqu qaateen marka inta saa loo duubto kol hadduu ninku tabliiqi yahay maxaa la rabaa inuu hee in tayaro dambena xaggaa ka tuuro waa xadiiska laakiin dee hal xadiis intood qaadato ka ka tag saxma marka xadiis labaadna uu jiraa qaab labaad buu nebigu u jiray waa kan abi daawuud baa warinaya cama bna cawfa wasadalaha bayna yadayhi wa khalfih xadiis saxiixa weeye nebigu wuxuu cimaamadu xidhay cabdiraxmaan bn oo ciidan loo dhiibayo imaamad buu xidhay deeta intuu saddex gees ka dhigay san khaliijiyiintu u xidhaan ayuu madaxa u saaray fasadalaha wuxuu ka raariday bayna yaday xagga hore wa khalfihi xagga dambe markaa saddex dhudood bay noqonaysaa laba wuxuu ka soo ridayaa xagga hore midna wuxuu u dhacayaa xagga dambe labadaa nooc ayaa uu nabiga calayhi salaatu wasalaam u xidhay tan cabdiraxmaan cawfu u xidhay midna isagaa xidhay waxaa kaloo sugnaatay cinda tirmidi inuu nabigu sidaa lafteeda u xidhayoo labadayna xagga horena bar ka riday waanu inooman doonaaba yaan tirmidi ba odhanin waa uu sadliga laakiin halkan ku keeni maayo marka wuxuu leeyahy alimaamu nawowi irsaalka oo ah in xagga dambe laga tuuro iyo sadligan oo ah in hareeraha laga soo tuuro labaduba way bannaan yihin labaduba waa sharciya waa diin alimaamu sayuudi wuxuu raaciyey alcudba maasha dambe cudba la ydhaayo xagga laga tuuraya nooc saddexaad baa jira oo nebigu sameeyey laakiin muu daa'imin waa taxniigka waxa la ydhaha ataxniig waa in cimaamadii badh halkan la mariyo intuu sidaa loo hagoogto badh luqunta halka laga geliyo badhna halkan laga geliyo alxanag waa dhanxanaga halkan maaragtay garhka hoostiisa la mariyo taxniig oo dadkeena qaar waad aragtay saa u duubtaa waa eh, cunaha la hoos marinaya cunaha in la hoos mariyaana wuu sameeyey laakiin muu daa'imin labada kale u badnaa markaa saddex dariiqay noqotay in la duubto caaradeedana xagga dambe loo tuuro iyo in sidaa dhinacyada looga rido laba dhinac iyo xagga dambe iyo taxniig in la sameeyo oo cunaa la hoos mariyo saddexdaa dariiqaba waa ay sugan yihiin naafic wuxuu ku daray wa kaana ibnu cumara yafcalu dalik cabdullahi bni cumar saasuu yeeli jiray isagoo nebiga ku dayanay calayhi salaatu wasalaam sidaasuu cimaamadda u duuban jiray qaala cubaydullaahi wuxuu yidhi waa cubaydullaahi ibnu cabdillaahi ibni cumari wa ra'aytu waxaan arkay alqaasim ibn muxamed waa qaasim ibnu muxamed ibnu abubakr asidiiq radia allahu canhu waa axadu fuqahaa almadiina toddobadii faqiih ee madiine fuqahada u ahaa ayuu ka mid yahay qaasim ibnu muxamed ibnu abubakr asidiiq iyo saalim ibnu cabdillahi ibni cumar labadaa taabiciye waaweynaa yafcalaani dalik iyagoo ku dayanaya cabdlahi bn cumar radi allahu canhu qaala xadaana yuusuf bn ciisa qaala ana wakiic qaala ana abu sulaymaan wa huwa cabdiraxmaan ibn alghasiil can cikrama cabdiraxmaan ibn alghasiil cabdiraxmaan ibn xandala ibn abi caamir alansaari weeye alghasiil waa ninkii la garanaya ee saxaabigii xandala ibn abi caamir qasiilulmalaa'ika weeye saxaabigani wuxuu taariikhda ku galay isagoo aroos ayaa dagaalka la iclaamiyey oo laga yaabo inuu xaaskiisii marka uu la kulmay kadibna dagaalkiibuu u baxay mabuu maydhan waa ku shahiiday malaa'igtaa maydhay deetana wuxuu noqday khasiilulmalaa'ika waxyaalaha ku faani jireen ansaari ayuu ka mid ahaa ilaahay baa hidaayada bixiya wiilkii wuxuu noqday wiilkaa haleeli waa inuu maydho ee diinta waa halgamayay aabbihiina wuxuu ahaa abuu caamir araahib iyadoo dadkuba gaala yihiin oo asnaam la caabudayo ayuu cibaadaysan jiray oo uu digriyi jiray oo kan samayn jiray oo kan samayn jiray dadku ugu diin badnaa maalin alla maalintii nebigu uu soo hijrooday ayuu isagina firdhaday diintii wuu canacay nebiga waa ka kufriyey dib buu u hijrooday reer maka way soo hijroonayaanoo madiine imanayaan isna waa ka hijrooday shirki buu ga hijroodoo maka ayuu tegey marka waxaa loo bixiyey abu caamir alfaasiq ayaa loo bixiyey godadkuu qoday maalintii uxud nebiga ayaa ku dhacay oo nabar ku gaadhay sidii uu qurayshu la joogay ee uu dagaalka ula gelayay ayaa quraysh laga xoog batay deetana heshiiskii bay galeen maalintay nebiga la heshiiyeen ayuu haddana ka hijrooday wuxuu u hijrooday ruum dowladda ruumaanku u galay ciidamuu weydiistay ciidamo ayaa loo diyaariyey waa kii fariinta u soo diray munaafiqiintae ku yidhi xafiis furta xafiis furta munaafiqiintu leeyihin haddana xafiis furana soona laylinumayn maayo anaa idiin garanayee masaaj ka dhiga buuri ciwaanku waa masaajid xaqiiqaduna ee waa xafiis diinta lagu burburiyo nabiga laga hortegayo masaajid bay sameeyeen weliba xeeldheeraantooda iyo khatartooda iyo xeeladooda waxay nebi allow waxaan u samaynay odayga gaboobay iyo islaanta iyo habeenka roobka ah dee kaagii la gaari maaye masaajid kan yar kaale noogu tuko nebiguna waxa qaybka ma oga wuxuu idhi jihaad baan ku socdaaye markaan soo noqdo ayaan idinku tukan doonaa intuu dhexda soo loo sheegay laa taqum fihi abada lamasjidun usisa cala ataqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiih fiihi rijaalu yuxibuuna an yatadaharuu wallahu yuxibu lmutahiriin rag buu diray wuxuuhi guba waa la gubay raggii ku jira xataa ka baxa lama odhan ninba meel buu ka dusay masaajka marka xandala ibnu abi caamir isna ilaahay waa karaameeyey kii dhalayna waa ka noocaa noqday yukhriju alxaya min almayit wa huwa cabduraxmaan ibn اlghasiil can cikrimata wa mawla ibni cabaas can ibni cabaas radi allahu canhuma ana nabiya nabiga ilaahay sala allahu aleyh wasalam khadaba annaasa dadkiibuu u khudbadeeyey walxaal isagoo xidho calayhi korkiisa uu yahay cisaabatun cimaamad cisaaba iyo cimaama labada waa isku macne waana isku wasni cisaabatun cimaamad dasmaau ay sawdaau madow sidaasay ku macnaynayaan dasmaa mucdamu shuraax waxay ku macnaynayaan dasmaa ay sawdaa cumaamad madow qolooyin kale waxay leeyihin dasmaa ayaa la odhanine muladakhatun bidasam waa cimaamad subag ka buuxo oo subagowday oo xadiiskii aynu soo maraynaye nebigu markuu dhaashto dhaashiga inuu lahaa milxafad yaroo madaxa ku duubto tii inay ahayd aya culimada ku macnayn waxay leeyihiin cimaamad maahee waa bahashuu madaxa ku duuban jiray ee uu kaga ilaalin jiray timaha boodhka taa weeye tawada saliidda ahi taa lagu macnana waa milxafa laydhaa milxafa waa harqad weey cimaamad maaha waa milxafa lakiin isagu muxuu yidhi cisaabatun waa dasmaa'u ay sawdaa'u madow marka xilligaa nebigu u khudbadaynaya waa maradu mowtihi waa xilliguu dhiman doona weeye weliba khudbadda wuxuu kala hadlay ansaarta iyo qiimahooda iyo in la ilaaliyo iyo inay diinta usoo halgameen inay dadka kala tarmayaan ansaarina yaraanayaan in laga maroorsan doono arimo badan iyagana wuxuu ku yidhi sabra si aad xawdka iyo darka qiyaamaha ay igula kulantaan biidni illahi tacaala intaa waxaynu kaga baxnay nebiga salawaatu rabbi wasalaam caleyh cimaamadiisii baabu maa jaa fi sifati isaari rasuuli illahi sala allahu aleh wasalam baabka sideed iyo tobnaad maa jaa'a waa xadiista ku timi fii sifati isaari rasuulilahi sal ly slam rasuulka ilaahay guntigiisii iyo wa ridaa'ihi go'iisii ridaagii lama sheegin laakiin waxaa la sheegay isaarkii waa maxaa la ydhahdaa mutalaasimayn baabkanna waxaa loo yaqaanaa baabuliktifaa baabuliktifaa waxa weeye laba shay oon kala hadhin haddaad mid sheegto qofka waxaad leedahay xabadda kalena ku darso iktifa baa laydhaha wasaraabiila taqiikum ulxara buu ilahay yidhi maxaa qadareen walbarda saraabiishani waxay idinka ilaalinaysaa kulaylka iyo qabowga laakiin qur-aanku muu sheegin qabowge adaa ku daraya baabkanna wuxuu yidhi sifati isaari rasuulillaahi wa ridaa'ihi iyo go'isii sidii aynu markii qadinay ibnulqayim wuxuu leeyahay waaqidii wuxuu soo wariyey nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi go'iisu wuxuu ahaa lix dhudhun oo lagu dhuftay ballarhkuna wuxuu ahaa saddex dhudhun iyo taako ayuu ahaa go'u amaa guntigu wuxuu ahaa afar diraac iyo laba taako ayuu ahaa ridaa iyo isaarna waa garanaysaa isaar waa wixii qaarka hoose lagu xidho ridaana waa wixii qaarka sare la saaro qaala xadaanaa afar xadiis buu ku keeni doonaa insha allah qaala xadaanaa axmed ibnu maniicin qaala hanaa ismaaciil ibnu ibraahiim qaala hanaa ayuub can xumayd ibnu hilaal xumayd ibnu cabdiraxmaan buu ka ilaalinaya can abi burdata can abiihi abi burda ibni abi muusa alashcari radia allahu canhu qaala waxau idhi akhrajat ilayna way noo soo saartay caaishatu caaisha radia allahu canha kisaa'an bay soo saartay mulabadan oo la karay go' laysku karkaray oo karkaran ayay soo saartay wa isaaran guntina waa soo saartay khaliidan adag fa waxay tidhi qubida waa la qabtay ruuxu rasuulilaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka naftiisa waxa lagu qabtay fii haadayni labadan maro go'an iyo guntigan ayaa ruuxda nebiga lagu qaaday oo ilaahay ku oofsaday subxaanahu wa tacaala abi burda isagu waa taabici saxaabi maaha ma soo gaarin nebiga xadiiskuna waa xadiis saxiixa caaishaa barayso waxay leeday go'an maaragta kisaa kisaa waxaa la ydhaahdaa wax alla wixii dusha laga huwado ayaa kisaa la ydhaha kisaa'an go' mulabadan ay muraqacan allibda waa ragcadda wey wuu ragcan yahy dhowr meelood buu ka ragcanaa wa isaaran khaliidan iyo gunti adag farkaasay tidhi qubida rasuulullaahi llaahi fii haadayni waxay tusaysaa zuhdigii iyo siduu nebigu uga fogaa dhaldhalaalka iyo macmacaanka iyo qurquruxda adduunka labadaa inuu xidhnaan jiray oo ay yihiin labaduu ku geeriyooday ayay bayaanisay caaisha radi allahu canha waa isagoo helaya haddana isagoo helaya oo dhaqaalii haysta haddana waa ka zaahide qaala xadaana maxmuud ibnu khaylaan qaala xadaana abu daawuud can shucba can ilashcas ibni sulaymin qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay cammatii edaday baan maqlay ciddadii waxaa la ydhahdaa ruhm waaye tuxadisu waxay ka warramaysaa can cammihaa adeerkeed cubayd ibnu khaalid isna waxa la ydhaha cubayd ibnu khaalid iyadana ruhbi baa la ydhaha qaala wuxuu yidhi adeerkeed baynaa xilli waa cubayd ibnu khaalide ana anigu amshi aan soconayo bilmadiinati madiine aan soconayo idaa insaanun waaba qof khalfi gadaashay yaquulu leh irfac dalac isaaraka guntigaaga dalac fainahu dallacada ayaa atqaa wa abqaa atqaa alla ka badan wa abqaa ilaalin og li lithawbi marada abqaa marada waxa u baaqinimo badan oo jiritaan badan inaad dallacdo faltafattu waan daymooday dib baan eegay fa idaa huwa shakhsigii rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam waaba rasuulkii ilaahay faqultu waxaan ku uhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow inamaa hiya maradu waxay tahay uun burdatun waa go malxaa'u oo madow ah madow cadcadaan leh ayaa malxaa laydhaha bimacnaa inuu leeyahay waaba go iska liito oo mid lagu xaragoodo maaha hadduu dhulka jiitamiy haddaanu jiitamin waa maro iska liidata malxaa waa maro madow oo liliidimo caddaana leh burdatu malxaa qaala wuxuu nebigu ugu jawaabay amaa laka miyaanad lahayn fiya aniga miyaanad igu lahayn uswatun dayasho aniga maana dayasha igu kaa sugnayn fa nadartu waaban eegay fa ida isaaruhu guntigiisu waxa uu yahay ilaa nisfi saaqayhi labada kub barhtankooda ayaabay maradu u taagan tahay iyo guntigu qadiyadii hore aynuga hadallee ah guntiga in la hagaajiyo oo raggu aanay shullaha dhigin xaaraanna ay tahay aadna loo waardiyeenayey ayuunbuu xadiisku inoo xoojinayaa waayo nebigii ilaahay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ayaa waardiyeynaya oo wanaagga faraya oo xumaha u diidaya wa min baabi alamri bilmacruufi wannahyi can ilmunkar aduu maanta haddaad taa surwaal kor u qaad iyo macawiista iyo khamiiska faduuli baa lagu arkaya aduma taraafiigii maryahaata dadku waxay doonaan xidhaane faraha ka qaad baa lagu odhanayaa dimuqraadiyaddii baa gashay ilaa cagaha iyo ilaa surwaalka meel fog bay gaadhay waxaan inay diin tahay oo labis tahay oo qofka aad u danaynayso oo naar kala baxsanayso oo ajar la doonayso maba dareensanaba nebigii ilaahay nin daba galay xataa ma odhan soo jeeso isoo eeg nebigii baane howlaha muu gelin salawaatu rabbi wasalaamu calayh isagoo sii jeeduu ku yidhi irfac isaarak cumarna waynagii marayna cumaroo sakaraad oo dhulka yaalla oo tooriye ku yaallaanoo sii dhimanaya inuu lahaa fa inahu atqa wa abqa isagoo le anqa buu yidhi adqaa wa anqaa alla ka cabsina saasaa u fiican nadaafada maradana saasaa u fiican xadiiskana ku dar wa abqa maradaa lagu tumanayo ee buurku ku tumanayo surwaalkuba hoostuu ka soo baaba'aya intii kaloo dhiibsan ayaa hoostaa hoose ka hooseysa kabaha ayaa markiiba googo'aya marka halkan waxaa laga qaataa in wanaagga la faro qofkaad wanaagga faraysana in loo sababeeyo nebigu irfac isaarak qaad deeta iskamu dhaafin hadduu yahay qof caadiya iyo hadduu yahay ardaygaagi iyo haduu yahay ilmahaagii iyo hadduu yahay qof kuu doona ha noqdo u tacliili sababta u sheeg waayo sababtu waxay keenaysaa inuu qanco haddaad tira dallac u dalaco oo amar ku noqaato amarkii militariga ood ka dhaqaaqdo gurigan markuu sakadaa ka weydaartaba haddana halkiibuu ku celin ila muu qancine daba soconun waa in la qanciyo oo isagu qalbigiisa loo sheego ujeedada markuu qanaco isagaaba de weerlaha odhan doona halkaa ii jooji isagaa hadday dheer tahay doona qofka waa inuu ku qancaa in la qanciya aad bay muhiim tahay qolooyin baa ku doona waxaana waa mara oo waa shakliyaad oo inama alacmaalu biniyaad acmaashu waa niyada inama alacmaalu biniyaad kuwa leeyahay waa cibaadaadka laakiin kuwani hadyi bay leeyihin hadyigii nebiga in la raacaa la rabaa waciid baa ku soo arooray qalbigoo keliya maaha ee xataa daahirka deetna wuxuu u sheegay maradana sidanaa u ilaalin badan alla ka kacabsina saasoo fiican ninku wuxuu ku yidhi inamaa hiya burdatun malxaa inamaa hiya burdatu waa go malxaa'u madow ah liiliidima cad leh culimmada qaar baa waxay u fahmeen waa go noocaasoo qaaliyo ma jari karo meesha jaridba lagama hadleen irfac baa laga hadlayay tafsiirka ugu fiican waa in la yidhaa burdatu malxaa wax lagu xaragoodoo maaha waa bahaluun dan loo xidha iyo soomaalida odhan jira dan ka hadal waa dan u xidho tani xaragoo male inamaa hiya burdatu malxaa waa danu xidhad haddana wuxuuhi weligeedba ha noqoto khuyala yay yeelanine amaa laka fiya uswa aniga miyaanad igu dayanayn waabuu eegay wuxuu arkay isagoo kubka bartankiisa maradu u joogto qaarna waabay daacid waxay idhahdaan ma biyaad ka boodaysaa xaggaad u xaydatay dacaayado badan bay sameeyaan qofku hadduu sunnaha dabaqo waa dacaayadaasi wax weyn maaha nebi maxamed baa la dacaayadeynayo qayb yar inaad ka hesho in yar malgacada caaradeedu waaba wax wanaagsan waxay tusaysaa inaad dariiqii iyo sunnadii aad hayso qaala xadana xadiikaasina waa xadiis saxiixa amaa laka fiya uswana wa istifhaamin kaari miyaana dayashaygu kaa sugnayn ha igu kaa sugnaata wey qaala xadaanaa suweyd qaala sana cabdulahi bn mubaarak can muusa ibni cubayda can iyaas ibnu salamata ibni akwac can abiihi salamata ibn lakwac qaala wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa cuhmaan ibnu cafaan ya'tasiru mid guntada ilaa ansaafi saaqayhi labadiisa kub kala barhkooda ayuu guntan jiray ansaaf waa jamcu nisfin wa qaala wuxuu ihi haakadaa sidaa ayay kaanad ahayd isratu saaxibii saaxiibkaygii nebigaygii wacnaa isradiisa iyo guntigiisu sidaasay ahayd yacni nabiya sala allahu aleyh wasalam salamatu bnu akwac waa saxaabigii qaaliga ahaa ee muhaajirka ahaa waa saxaabigii fardaha ka dheerayn jiray marka la ordo iska daa bini farduhu ka dheerayn jiray ciidan dhan oo fardoolaya oo madiine soo weeraray ayuu eryaday dabeetana wuxuu kala hadhay intaasoo faras wuxuu kala hadhay raashinkii wuxuu kala hadlay gooyaashoodii aakhirkii dambana ciidan weynihi baa soo gaadhay waa maalintuu nebigu lahaa khayru rijaalatina salamatun akwac wa khayru fursaanina almiqdaad fardooleydan miqdaad baa nambar on u ah jawaais baa la bixinaya laakiin waa jawaais afka ah. wixii yaraa xidhi jirteen maaha waxa yara la xidhayaa iska dhammaanayaa laakiin tan afku weligeed bay jiraysaa waa dhiirigelin wey marka salamatun akwac waa saxaabi qaaliya isla maalintiibaa ninbaa wuxuu yidhaahdaa yaa ila baratamaya waa ninkii fardaha ka dheeraynaya meesha maraya ninunbaa yidhi ayaa ila baratamaya kolba ku celiyaa markii dambe kuuhi waar headheh adigu miyaad dadkale ixtiraamayn nebiga ilahi na ixtiraamayn ma baan sameeyey barata maan dalbadee suu yidhi orod anaa kula baratamaye sii carar buur markuu weydaartay ayuu ka damba u suqadaad ka sii taabtay salamatun akwac nin cajiibuu ahaa radia allahu tacaala canhu haddana muxuu warinin nebiga isaarkiisii inoomuu sheegin laakiin wuxuu inoo sheegay isaarkii cumaan bnu cafaan nebiga uu la joogo uu arko uu garanaya muxuu sheegi waaye wuxuu doonayaa laba faa'iido inuu har mar ku wada sheego inuu ku idhaahdo khulafaau raashidiinna saasay u guntan jireen nebigina saasuu u guntan jirayoo calaykum bisunnatii wa sunnata alkhulafaa araashidiin almahdiyiin hamoodi nin taabiciya oo cusmaan weydiinaya nebiga halkeebuu guntiguu joogay halkaasuu joogay maaha martiuga maaha isbau garanaya laakiin laba faa'iiduu ku wada sheegaya wuxuu uhi kaana cumaanu ya'tasiru ilaa ansaafi saaqayhi wa qaala wuxuu uhi haakadaa ayay kaanad ahayd isratu saaxibii saaxiibkay isradiis iyo guntigiisu saasuu ahay yani nabiy sala allahu aley wasalam xadiikaasna waa xadiis saxiixa ah. qaala xadaana qutaybat bnu saciid aburaja qaala xadaana abulaxwas can abi isxaaq camr bni cubayd camr bni cabdillaahi asabiici can muslim bni nudayr can xudayfata bnu yamaan radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi akhada waa qaaday akhada waa qabtay rasuulullahi sal ly slam wuxuu qabtay bicadalati saaqii bicadalati muruqa saaqii dhudhunkayga kubkayga cadaladiisa muruqiisa buruca ayuu taabtay aw saaqihi ama kiisuu taabtay shaki baa galay shakigumuu ka imanin xudayfa waa kii waxaan lagu sameeyeyoo isagu ma shakisna uu garanaya ruwaaddaa shakiyey laakiin markii la xaqiijiye la daba galay waxay noqotay akhada bicadalati saaqii ayay noqotay nebigu wuxuu taabtay dhudhunka xudayfuu taabtay halkaa buruca ayuu taabtay fa qaala wuxuu yidhi haadaa halkaasi mawdicu lisaari halka guntiga la joojiyaa waa bartaa muruqu maarata ku dhammaado ee kala barhka ah fa in abayta haddaad diiddo al akmala waalafdala sida fadliga badan ee kaamilka haddaad diiddo fa asfalu hoos uga dhig fa in abayta haddaad diiddo fa asfalu iyadana qadar hoos uga sii dhig falaa xaqa lilisaari guntigu ma laha fi lkacbayni kuraamaha weligaaba hoos uga dhig sii wad sii wad laakin wad kuraantun ka ilaali kuraantu labiska meella kuma leh haddaanu sharabaad iyo waxoo soo hoosta ka imanaya ahayn maradan la xidhan yihi iyo surwaal iyo macawis kay doonta ahaatee kuraantu shaqo kuma leh haddaad gaadhsiisana waa dembaabtay waa taraartay waa tallowday meelaan loogu talagelin ayaad labisaysaa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam afka ugamuu sheegin wuu taabtayba halkaasuu taabtay waayo waxaa la ydhahdaa altacliimu bitadbiiq taabasho iyo gacan baa lagu baraya weligii qofku ilaabi maayo wixii afka looga sheegay uu ilaabi laakiin wixii ficil loogu sheegay ma ilaabayo nebigu inuu tiisa taabto waxa ka xeel qofka intiisa la taabto ladha halkaa la calaamadiyo barta weeye isradu markaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam hada mawdicu lizaar halkaa weeye guntiga halka la joojiyo waa halka sunnaha ah nebigu ishaaray waa nas bay ku tahay fa in abayta haddaad diidda halkaa oo sii jeclaatay inaad hoos yar dhigto oo waxoogay aad jeclaatay inay ku yar dheeraato maradu fa asfalu xor baad u tahaye hoos uga dhig fa in abayta haddaad diiddo fa asfalu hoos uga dhig ilaa halkee falaa xaqa lilkacbayni falaa xaqa lilisaari filkacbayn guntigu labada kuraamoodi shaqo kuma leh alla waxay ku leeyihin ma jirto marka sideen maalintii hore horraysiinay kubka bartankiisa ayaa sunno ah waxaan ka digayaa dhallinyarada qaar laga yaaba inay halkan ku qulwaanoo kor uga qaadaan oo buraca dushiisa geeyaan dhallinyaraan arkay halkaa kala laabka jilibku ka laabto khamiiska geeyey war sunnadu sida loo diidaya ka xaggan ka maray ayaa ka xaggan ka marayna loo diidaya markaasaa ninkaasi markuu sujuudo waxoogay waxaa laga yaabaa in halkaa bowdada caloosheeda hoose inay muuqatoba qaar ahaan dhallinyaro qaar yurub ka yimi iyo oo aan laga yaaba inaanay aad sunnada u garanayn qofkuna markuu meelaha gaalada joogo wuxuu jeclaadaa inuu aad u khilaafo gaalada oo maxaa la yidhi kalabarhkaa ah, ku dar kor u qaad halkaana waxaa dareensiinaya waxay yidhahdeen culimmadu ridwanullahi calayhim shaydaanku marka ilaahay amarku siiyo qofkuu eegaa qofkuu eegaa ina shaydaana yashaamu nafsa qofkuu qiyaasa hadduu arka naf dadaalaysa oo aad iyo aad u qadiman oo go'aan leh ma celin karo oo hoosuma celin karo muxuu samaynayaa wuu sii tuqaantuqiyaa ma waxaa la yidhi kalabarhka haa ku dar kalabarhku nebigu ahaaye adiga dembigaa kalama dhaafine koru qaado adigu jilibka gee muxuu socdaa inuu sunnadii ku khilaafsiiyo hadduu arka naf caajisa oo daciif oo dirqi ku noolo marka horeba iska liyatana alla ilahay waa kafuur eh. hoos hoostaga dhigo diintu shakliyaad maahee eh. maradu waa iimaanku waa qalbiga attaqwa haahuna iska dheereeyo dhulka jiid isagu ma kala jeclaa ama xaggan ha ku dhaafiyo ama xaggan ha ku dhaafiyo laakiin waa in sunnada bartiisa lagu ilaaliyo halkaa nisuusaaqa waa in la dhigo hadii kale waxoogay socodsii adigu haddii kale kuraanta inoo xuduuda xuduuddu waa kuraanta halkaa haddii laga hoos maro waa dembi keliya waxaa hadhay hoos ma laga marin karaa culimmadu waxay sheegeen wixii daruuro ah maalan waxaad ku leedahay nabar kuraanta wax ka hooseeya mare aad duksiga kaga qarisana waad weydi macwiista iyo khamiiska waad dheerayn kartaa si aad duksigaagu kaga qariso waxaa lamida mida kaneecaa ku cunaysa waxaad ku qarisaad weyday oon marada ahayn waad ku sii dayn kartaa waayo waa ximaaya waa ilaalin laakiin waa muwaqat waa kubeelgaadh waa intaa yare kaneecadu ku cunayso marka hawshu dhammaato ama aad mare kaleba hesho dee ku duubduub laakiin maradu waa sideedii baabu maa jaa fii mishyati rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam baabkana wuxuu kaga warramayaa wixii ku yimi socodkii nebiga calayh salaatu wasalaam ee socodku waa maa yactaaduhu shaksu min almashi waa socodka abuurka ah ee bini aadamka ilaahay iska siiyey wax la layskaga dayan karana maaha qaala xadaana qutaybat bnu saciid qaala xadaana ibnu lahiica can abi yunus can abi hurayrata radi allahu canhu qaala waxa uu ra'aytu maan arag shay-an cid ma arag axsana ka qurux badan ama shay-an sideeda ku dah shay-an shay maan arag axsana ka qurux badan min rasuulillaahi sala allahu aleyh wasalam kaana waxaad moodaa ashamsa cadceeduba tajrii inay socoto fii wejhihi dhalaalka iyo iftiinka iyo quruxda cadceediiba inay wajiga u soo guurtay oo ay dhex ordayso ayaa la moodaa waa wasfiga cajiibka ah ayuu abu hureyra bixiyey xadiisku waa xadiis xasan ah asalkiisu waa xadiis daciif ah waayo waxaa ku jira cabdullahi ibnu lahiica oo ay kutubuhu ka gubteen kadib buu is yidhi xadiis waxbuu isku dhex daaray waxbuu isku dhex daray waxbuu isku dhex qaaday laakiin riwaayad kale uu leeyahay albani wuxuu leeyahy duruq kale ayuu leeyahay xasan buu noqonayaa xadiisku saddex xadiis buu ku keeni doonaa xadiiskan koobaad waa xasan labada dambana wayna soo mareenoo horeynu soo aragnay abu hureyra wuxuu leeyahy nabiga weligii wax ka qurux badan maan arag kaana ashamsa tajri fii wajhi waxaad moodaaba cadceeddu inay wejigiisa soconayso waa tashbiih baliiqa waa wasfi baliiqa cadceeddiiba waxaad moodaa inay soo wareegtayoo halka nebiga wejigiisa ay lugaynayso culimmada qaar baa waxay yidhaahdeen wax kale maahae nebiga calayhi salaatu wasalaam cadceeddaaba wejigiisa dhex mari jirtay hadhna ma lahayn hadduu dibadda u soo baxo cadceedduu shiiqin jiray axaadiis noocaasa oo aan midh ka ansixin bay la yimaadeen intu waa daciif waxba kama jiraan sidaa caadigaa ayuu hadh lahaa oo qof kastoo cadcaddu halkaa ka qabato dee harhku halkan uga leexanaya hadday xaggaa kaa qabatana xaggan uga leexanaya saxaabadu intaasay nebiga la socdeenoo intuu banaanka u soo baxay cadcaddu ma madoobaan maalin bay madoobaato maalintiina waa kii lahaa ina ashamsa waalqamara aayatayni min aayaati illaah laa yankasifaani limowti axadin walaa lixayaati marka xadiiska noocaasi waa daciif wax jira maaha asalkabana dadka qaar waxaa ku dhaca markuu cid jecel yahay ee uu ammaano ee wixii jiray ku ammaano ee wixii jiray wado ayuunbaa wuu saluugaya wax odhanaya intii jiray baa ka dhammaanaysa kanna wuu leey kan kalena wuu leey waxbuu ku dardaraya waa ta suufiyada haysata nebiga ammaaneen ammaaneen waa sax intuu lahaa way dhameeyeen markaase kan kale lagu sameeya kan kale wuu sameeya dembiguu dhaafa kanuu sameeya waa la baryaa wuu duulaa halkan uu ka daalacay inta ilaahay siiye baa ku filan oo khalqigo dhan uu ku dhaafay inaad weydaariso booskiisa maxaad uga baahantay nebigu waabuu ka digay laa turuunii kama adrat nasaara bnu maryam inamaa ana cabdullaahi warasuuluh faquluu wa warasuuluh ammaanteeda ha ku tiigaalino ha igu taraarina siday nasaaradu ciisa bnu maryam ugu taraareen addoon ilaahay baanoo rasuuleh intaa ii daaya cabdullaahi warasuul soo ammaan soo ammaan soo ammaanoo halkee aad ku joojinaysaa cabdullaahi wa rasuuluhu laakiin haddaad dunida kii loo abuurow ya looma abuurin dunida dunida waxaa lagu abuuray xaq baa lagu abuuray noocaasoo kale waxaa lagu sameeyey cali bni abi aalib shiicadu cali bay ku tacadiyeen si ay u ammaanayeen ee ay nin xakiim oo xikmad badan buu haayo nebiga wax badan ka bartayoo aad u aftahan oo geesiya oo khudbadihii qiimaha badnaa uu lahaa boqolaal ay sameeyeen oo beena ay ku kharibeen kitaabka laydhaa nahjulbalaaga ninka akhriya waa dhowr iyo toban mujalladood waxaa laga yaabaa hal mujallad baa ka asixi lahaa hadii la ururiyo oo gor ah boqolaal ay sameeyeen oo wada beena deetana waxaa la yidhi say isu lahaayeen ammaana oo xikmaddiisii faafiya ayay biyodhiciyeenba waa adigoo in yaroo haystay in yaroo caana ah asna caanaha badi oo taangi biya ku shubto macnaad haysataa markaa waxaagunba iska biyodhicisay waxa looaad soo kordhisay ma jirto marka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa lagu shabahayaa dhalaalka uu dhalaalayay cadceeddu inay wejiga marayso laakiin in isagu cadceed ahaa iyo inaanu hadh lahayni wax jira maaha wuxuu ku daray wamaa ra'aytu ma arag axadan qof ma arag buu ku daray asraca ka dheereeya fii mishyatihi socodka min rasuuliillahi sala allahu aleyh wasalam kaannama alardu arladii waxaad mooddaa tutwaa lahu in loo soo duubayo innaa annagu haddaannu saxaabadii nahay lanujhidu waa rafaadinayni ajhada yujhidu ijhaadan lanujhidu waannu rafaadinaynaa anfusanaa nafaha yagaan rafaadinayna wainahu isaguna laghayru muktarih damba kamale iktarasa iktarisu iktiraasan damba kamale ismaba lurayaba qof waa dheereeyaa laakiin ku doonaya isagaa la xadsanaya midna abuur baa buu yahayoo wuu dhaqaaqayaa wuu kaa go'ayaa uun kan dheeraynaya xoogxoog buu ku dheeraynaya dhowaanna waa daalaya laakiin ka aan daalayni waa kay abuurka u tahay waa sii nebiga calayhi salaatu wasalaam socodkiisu abuur buu ahaa saxaabadoo ka da'yar oo dhallinyaro ah ayaa haddana gunucsanayay markay raacaan waa gunucsanayaan kolba waa yar gaadhayaan haddana wuu ka go'aya marka waa socod ilaahay u dhaliyey iyo fudayd ilaahay u dhaliyeye mid iska doondoonaya ma ahayn wamaa ra'aytu axadan maan arag asraca ka degdeg badan fii mishyatihi min rasuuli lahi sal ly slam kaannamaa waxaad moodaa ardu arladaba tudwaa lahu loo soo duubayo inaa anagu buu yidhi abu hurayra lanujhidu anfusanaa nafahaanu rafaadinayni wa inahu isaguna la ghayru muktariis waa midaan damba ka lahayn danba kama le ismaba lurayo qaala xadaanaa cali bnu xujrin wahayru waaxid waa soo marray xadiiskan qaaluu xadaanaa ciisa bnu yunus can cumar bni cabdillaahi mowla kufra qaala sanii ibraahim bni muxamed min wuldi cali bni abi aalib qaala wuxuu ihi kaana caliyun cali wuxuu ahaa idaa wasafa nabiya nebiga hadduu tilmaamo qaala wuxuu jiray kaana wuxuu ahaa idaa mashaa hadduu socdo taqallaca nebigu waa cidhibsan jiray kaanamaa waxaad inuu ka soo dhaadhacayo min sababin meel taaga ah inuu ka soo dhaadhacayo horuu soconaya cidhibtuu kor qaadaya cagtana waa wada qaadaya xadiikan waa xadiikan odhan jirnay saddex cilo ayuu leeyahy inqitaac iyo jahaalah iyo dacfi qaala xadaana sufyaan bnu wakiicin isna wayna soo mara waa xadiis saxiixa abi wakiic ibnu ljaraax can ilmascuudiyi can cuثmaan ibni muslim ibni hurmus can naafic ibni jubayr ibni mudcim can cali bni abi aalib radi allahu canhu karama allaahu wajha qaala waxa uu yidhi kaana rasuululahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa mashaa hadduu socdo takafa'a waa cidhibsanaya taqallaca bay la macno tahay takafu'an cidhibsi kaannamaa waxaad mooddaa yanxadu inuu ka soo hoobanayo min sababin meel sare meel hoobada inuu ka soo dhacayo labada xadiisku waxbay sheegeen mishyada nebigana hore in soo marnay daray karama allaahu wajhah ilaahay wejigiisa cali bn abi aalib ha karaameeyo haddii saxaabi walow soo qaadaad tidhaa karama allaahu wajhah ceebaal maaha oo waxay la macno tahay uun radia allaahu canhu waayo qofka ilaahay karaameeyo ee wejigiisa karaameeyo raallibuu ka noqonaya laakiin waxa qalada oo aan la ogolayn oo khata ah in cali bn abi taalib lagu gaar yeelo waa min shicaari shiica shiicadii shacaaru tahay cali markay soo qaadaan karama allaahu wajah cid kale hadday soo qaadaan radia allaahu canhu bakar iyo cumar iyo cumaanna waaba nacdalaanba calayhi min allahi maa yastaxiquun markii la weydiiyeyna waxay sheegeen war maxaa ugu gaar yeesheen karama allahu wajah cudurdaar yaro rakhiisay keeneenoo aan meel gaadhsiisnayn waxay yidhaahdeen cali yaraan buu ku islaamayoo weligiisanama muu sujuudin yaa lahaa min xujatin ma adcafaha waa xujo daciifa waxaad moodaa inaanu saxaabadaba aqoonin saxaabada cabdulahi bnu cabaas cabdulahi bnu subayr samurat ibnu jundub allahuma salli ala maxamed rag ciiddii camaarka ka badan saxaabiga nucmaan bnu bashiir ciiddii camaar ka badan ayaan weligoodba soo arag sanam u sujuudin caaisha dumarada caaisha iyo islaamkay ku dhalatayba boqolaal baa la soo helayaa aan weligood soo marinba gaalnimo marka karama allaahu wajha keligii lama odhan karo laakiin maxaa la odhanaya radia allaahu canhu baabu ma jaa fi taqanuci rasuuli illaahi sal allahu aleyh wasalam halkanna wuxuu sheekhu kaga hadlayaa baabkii labaatanaad maa jaa wixii ku yimi fii taqanuci madax duubashada rasuulilaahi sal allahu aley wasalam uu madaxa duubanayay madaxa iyo wejigaba uu duubanayey wuxuu nebigu u duuban jiray lilikhtifaa xilligii maka mar waa maalintuu hijrada diyaarinayay inta badanna wuxuu u duuban jiray lilghubaar inaan boorku timihiisa waxyeelin mararna wuxuu u duuban jiray lilxalli aw ilbardi lilxarri aw ilbardi mal kureel buu u duubanaya kuleelkuu ka duubanaya oo cadceedda fallaadhaheedu inaana madaxa kaaga dhicin marmarna qabow buu u duuban jiroo qabowgu waa halis gaar ahaan qabowga madiina waa mid qaarisa aad u qabow marka intaba waa u duuban jiray Eh, xadiikana waa ina soo maray xadaana yuusuf ibnu ciisa qaala xadaana wakiic qaala xadaana rabiic ibnu subayx xadaana rabiic ibnu sabiix an yaiid ibni abaan can yasiid bni abaanin can anas bn maalikin radi allahu canhu qaala waxau ihi kaana waxau ahaa rasuulu llahi sal ly slam yukiru mid badiya alqinaaca madax duubashada kaana waxaad moodaa thawbahu maradaa damiirka waxaad u celisaa maradaa madaxa lagu xidhayo thawbu zayaatin nin saliidle ah oo saliidiiyo subaka ka ganacsada maradii baad moodaa nabiga maradiisa caadiga xaasha saliidima gaari jirin dadkana waa ugu nadaafad badna kaana andafa annaasi thawban dadku ugu maro nadiifsanaa laakiin maradan la leeyahay waa maro saliidleh oo dhasoga waa tan madaxa lagu xidayo oo waa loogu talagalaba inay maryihii kalena saliiddu aanay gaadhin boodhkuna aanu qabsanin markaa nebigu arrimaha ayuu qinaaca u samayn jiray oo u xidhan jiray baabu ma jaa fi jilsati rasuuli llaahi sal allahu aley wasalam jilsa waa hay-a waa qaabkuu fadhiisan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam qaabkuu u fadhiisan jiray ayaa laga hadlayaa jilsa juluus iyo qucuud culimmada luqada way kala qaadaan laakiin culimmada xadiiskuma kala qaadaan culimmada luqada way kala qaadaano waxay idhaahdaan qofka hadduu jiifay waad odhan kartaa jalasa waa fadhiistay wuu jiifay fa jalasa kaana mudajican fa jalas hadduu taagnaana kaana qaa'iman faqacada innaga labadu waa fadhi mid waxaan wuu soo saro fadhiistay midna wuu fadhiistay saasaan u kala dunaa hadduu jiifo maxaad odhanaysaa hebel wuu soo saro fadhiistay waa jiifkii marna maxaan odhanaynaa wuu fadhiistay waa sara jooggii laakiin labada goorba nebigu qaabku u fadhiisan jiray ayaa laynoo bayaaninayaa qaabkuna waa qaab aad iyo aad aad moodda inuu yahay qaad duruufta la jaan qaadaya duruuftii xilliga qof kastoo duruuftaan noolla qaabkaa inuu u fadhiisto waxa weeyaan way ku khasbaysaa bal waaba sunne qaala xadaanaa cabdibni xumayd qaala anba'anaa cafaan ibni muslimin qaala ana cabdullahi bni xasaanin can jaddatayhi waa culayba iyo eh, waynu soo maraynay labay ahaayeen can eh. qaylata binti mahrama annahaa qayla ra'ad waa aragtay rasuula allahi sala allahu alay wasalam bay ku aragtay fi lmasjidi masaajkay ku aragtay walxaal bay aragtay huwa nebiga oo qaacidun u fadhiya al qurfusaa u fadhiya qurfusaa waxa weeyaan sida caadiga intood u fadhiisato barhida dhulka dhigto cagahana dhulka dhigto ayaa jilbaha kor u taagaysaa jilbihii gacmaha saa ugu qabsanaysa waa sida walaalkaas uu fadhiyo ha sii daynin ha lagu arko saasuu soo qabsanaya doonyada gacmii baa lagu soo xidhanaya qurfusaa baa laydhaa af soomaali muxuu noqonaya fardawaa miya ya soosaa ma ahayn snsmoodsiiye ya fardacwadi weeye waa saas weeye marka inagu dacwo odhamayna kole dii nebiguu fadhiistaye alqurfusaa inta sidaa loo fadhiisto barida dhulka la dhigo ayaa cagahana dhulka la dhigaya cirbaha jilbahana kor baa loo taagayaa deetana jilbihiibaa saa gacmaha ugu soo qabsanaysaa alqurfusaa waaye qaalad waxay tidhi falammaa ra'aytu markaan arkay rasuulallaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay markaan arkay almutakhashica oo khushuucsan filjilsati fadhigiisu yahay mid khushuucsan urcidtu waa lay kurbaysiiyey urcidtu waa lay ruxay min alfaraqi cabsi urcidtu waan kurbaday min alfaraqi cabsi nebiga ilaahay waxay ka filaysay qof si cajiiba ah oo dadka ka duwano xaalad gaara ah oo qof iska caadiya ah, oo say dadku u fadhiyaan u fadhiya oo le si iska miskiinnimaa u fadhiya markay aragtay ayuunbay kurbatay culimmadu waxay leeyihiin arrimuhu waa cagsiga ka isfaantacooriya ee kibir muujiya waxaa laga yaaba in qofka kusoo dhiirado sanka ka gel xaadnisaan u fadhiiso ragga iskala dadka dheerte oo faduulba halku isagu islaa dadka ha baqo in lagu soo dhiirrado waa laga yaabaaba ka tawaaducana inuu qalbiga ku weynaado nin weyn oo oday oo madaxoo qiima leh markuu wax yaroo fudud sameeyo in qalbigaagu cajiib noqdo idhaa ah, balukaada annaga kuu qabanayno oo aad cagsigii uu ka faa'iido in la weyneeyo markaa nebiga markay aragtay oo si u fadhiya khushuucsan ayay kurbatayba cabsi awgeed deeta waa kii ku lahaa yaa miskiina calayka asakiina miskiinoy sakiinada iyo deganaanta markiibay su'aala weydiinaysaa markiibay nafistay su'aalo badanna waa weydiisay marka alqurfusa waa kaa gacanta lagu dooyeensanayo qofkuna waa u fadhiisan kara hadday masaajidka tahay iyo hadday guriga tahay iyo hadday bannaan tahayba xadiiskuna waa xadiis xasan ah qaala xadaanaa saciid bn cabdiraxmaan almakhzuumiyu wa kayru waaxidin qaaluu waxay idhaahdeen xadaanaa sufyaan waa sufyaan athawri an izuhriy can cabaad ibni tamiimin can cammihi adeerkii waxa uu ka wariyey cabdulahi ibnu zayd cabdullahi ibnu zayd weeye ahu tamiim liummi anahu ra'a nabiya nebigu u arkay sala allahu aley wasalam mustalqiyan qadaadka u jiifa fi lmasjidi masaajidka ayuu u jiifaa qadaadka waadican wuxuu dhigay ixdaa rijlayhi labadiisa cagood wuxuu saaray midkood cala lukhraati kale ayuu saaray halkanna fadhi maaha laakiin waa wax fadhiga ku dhowo qofku goormuu qadaadka u jiifsadaa waa markuu fadhiyey adoo sare taagnaa markiiba qadaadku isu tuuri adoo fadhiya ayaad hadhowto markaa fadhiga xoogay ku daasho qadaadka u jiibsanaysa nebigu isagoo masaajidka jooga ayuu qadaadka u jiibsaday qadaadkaa u jiibsadee lugihii muxuu sameeyey lugisaasay u taagan tahay tii kale uu soo qaado wuu dul saaray jilibkiiba dul saaray marka waa qaab inta badan marka guryaha la jooga ayuu qofka isaga jiifsadaa laakiin waa inagu naadir masaajidka isagoo qofku jiifo inuu sidaas sameeyo culimadu waxay leeyiin waa bannaanto nabigu wuxuu saa u yeelay libayaani aljawaaz wuxuu inoo caddaynayaa inay bannaan tahay masaajidka in la jiifsan karo welibana lugta lugta la dul saari karo lugta in lugta la dul saari karo la fahamtee ma filaya yaa qadaadku u jiifsanaya jilibkuu taagaya mid ahaan tii kale intuu soo qaada ayuu sidaa u saaraya laakiin shardi bay culimmadu ku xidheen shardi shardiga lagu xidho waa maxay waa inuu qofkani maro hoose qabo waayo hadduu laba goo qabay ama uu macawiis qabay oo aanu saani isugu hagaajinin waxaa dhici karta si yaroo sahlan inay cawradiis u muuqato marka qofkii labiskiisa hoose uu dhisan yahay wuu u samayn karaa laakiin nimaan waxba uga hooseynin saa uma jiibsan karayo waayo cawradiisii waa muuqanaysaa waxaa kaloo laga qaataa masaajidka in lagu nasan karo oo qaabkaas waa qaab loo nasto oo qofku markuu muddo fadhiyo iska jiibsanaya waa nasasho xadiiskaasina waa xadiis saxiixa qaala xadaana salmt bnu shabiibin qaala anbana cabdulahi bn ibrahim اlmadani qaala ana isxaaq bn mxamed اlansaari can rubayx bn cabdiraxman bn abi saciid can abihi aabihi cabdiraxmaan bn abi saciid can jadihi abi saciid اlkhudri radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kaana rasuul lahi sal ly slam rasuulku wuxuu ahaa idaa jalasa hadduu fadhiisto fi lmasjidi masaajka hadduu fadhiisto ixtabaa waa dooyeysan jiray biyadayhi labada gacmood buu ku dooyeysan jiray waa qorsaagii wuxuu ku dooyeysan jiray laba gacmood alixtibaa waa doonyaysiga dooyada in dooyeyntuu qofku saa u fadhiisto inuu ama gacmaha ku dooyeysto ama maro uu ku xidho amaba bahal yar baa jirto oo yamantu ay sameeyeenoo ay u sameeyeen oo qofku saa u gashanayo deetana saa ku haynaysa carabtuna si soomaalideennoo kale weeyaanoo waxay ahaayeen dad reer baadiye ah oo aan gidaar lahayn gidaaray ku tiirsadaan waayo dad gidaar haysato dooyaysi uma baahnidba cidlay fadhiyaan moogtay dhabarkiina waa daalaya markaad muddo fadhido maxaad u baahanaysaa wax dhabarka kuu tiiriyo markaasa waxay idhahdeen alixtibaau xiitaan lcarab alixtibaa doonyaysigu xiitaanu alcarab waa gidaarada carabta gidaarka carabtu ku tiirsadaan waa doonyaysiga markaa nebigu waa doonyaysan jiray marana wuu ku doonyaystay gacmahana waa ku doonyaystay laakiin waxaa ogsoonaataan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu nahiyey maalinta jimcaha in la doonyaysto waa nahiyey marka khudbadda la dhegaysanayo cinda alkhudba nebigu waa nahiyey waa diiday sababta loo diidayna wax kale maaha kow luladay soo dedejisaa qofku intuu caadi u fadhiyo ma luloonayo markuu laakiin jidhkii xidho khalaas jidhku wuu nafisayaa hawl ma hayo wuu qaboobayaa wuu luloonayaa luladuna maxay keenaysaa inay khudbaddii dhaafto waxay kale keeni kartaa inay weysajid jabto markaase aanay labadaas u imanin maalinkaa jimcaad siyaabaha kale u fadhiisato mooyaane doonyansigu waa mamnuuc waa la nahiyey taasna waxaynu ku dhammaynay baabu jilsati nabiy sal slam baabu maa jaa fii tukati rasuulillahi sal allahu aleh wasalam rasuulkii ilaahay iyo wixii uu ku dangiigsan jiray alitika waa waxa lagu dangiigsado ama lagu tiirsado ama la cuskado tuka waa cuskasho weyn waa wisaado barkin iyo wixii la mid ah midigta hadduu ku cuskanayo gacanta midig iyo hadduu ku cuskanayo gacanta bidix iyo hadduu ku fadhiisanayaba intaba tuk aa laydhaa waa wixii lagu tiirsado amaba la cuskado wuxuu inoo keeni doonaa itikaa'u rasuulillaah oo baabka ku xiga ah itikaa'gu isagu waa taageerashada qofku markuu xanuunsanayo ee qof taageerto itika baa laydhaa tanna maxaa la odhanayaa tuk'ah fucla ah. afar xadiis buu ku keeni doonaa waxyaalihii nabigu cuskan jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh qaala xadaanaa cayaash ee cabaas ibni muxamedin iduuri albaqhdaadi qaala xadaanaa isxaaq ibni mansuurin can israa'iil can simaak ibni xarbin can jaabir ibni samura qaala wuxuu yihi radia allahu canhu ra'aytu waan arkay rasuulallahi sal ly slam baan arkay muttaki'an oo cuskan calaa wisaadatin barkin buu cuskan yahay calaa yasaarihi gacanta bidix ayaa barkinu cuskanayd barkin buu nebigu ku tiirsaday gacantuu ugu tiirsaday marka gacanta inay tiirsan karto ayaa xadiiska laga qaadanayaa gacanta midigna way tiirsanaysaa bidixduna way tiirsanaysaa qaala xadaana xumayd ibnu mascada qaala xadaana bishr ibnu mufadal qaala xadaana aljurayriyu can cabdiraxmaan abi bakrata can abiihi abiihi abi bakra qaala wuxuu ihi qaala rasuul lahi sal ly slam rasuulku wuxuu yidhi alaa uxadiukum miyaanan idii xadiisayn biakbari alkabaa'iri dunuubta waaweyn kuwa ugu weyn miyaan idin xadiisayn qaaluu balaa yaa rasuul allah qaala wuxuu idhi al-ishraaku billaah ilaahay oo loo shariig yeelo oo cid la dhinac dhigo oo xaqiisii la siiyo ayaa ugu horeeya wa cuquuqulwaalidayn labada waalid oo lagu kakanaado oo xaqoodii la oofin waayo ayaa ka mid ah qaala wuxuu idhi raawigii wa jalasa rasuulu lahi sal l slam rasuulku waa fadhiistay wa kaana muttaki'an wuu jiqilaysnaa jaqalka midig ama ka bidix buu ku barkin buu saa jaqalka u saaray qaala wuxuu uhi wa shahaadatu zuur markhaati beenaalaha aw qowlu zuur ama hadalka beenta ah qaala wuxuu idhi famaa zaala kamuu suulin rasuulullaahi sala allahu caley wasalam yaquuluhaa inuu ku celceliyo xataa qullaa ilaa aanu nidhi annagoo u naxayna laytahu allamuu sakata nebigu iska aamuso xadiikani nebigu saxaabadu u xadiisaya xilligaa u xadiisayo qaabkan uma fadhiyo mimbarna ma saarna waa ardaydiisii ardaydaadii hadday yihiinna nooc doontaad ugu xadiisaysa sidaa ogeed nebigu isagoo jiqilaystay oo jiqilka barkima saaray ayuu deetana xadiiska u marinayaa muxuu yidhi alaa uxadiukum miyaanan idii xadiisayn taana waxaa laga bartaa nooc tashwiiqa waa dhiirigelin maanta ma idi siiyaa faa'iide qiimo badan hadduu macallinku yidhaa uu soo jeesanaya ardaydu waayo waa tashwiiq waa dhiirigelin waxaydaan ogeyn baan idiin sheegaya arrimaha noocaas wax ma ka taqaanaan maya haddaba anaa idin haya soo jeesta toos buu soo jeesanaya lakiin haddaad ku bilowdo uun waxaanadaysaa waa noocee la garan maayo alaa uxadiukum biakbar alkabaa'ir xadiisku wuxuu inoo sheegayaa dunuubta kabaa'irtii waa sii kala weyn oo qaar baa iyagoo kabiire ah waxay ku darsadaan muubiqaat muubiqaad baa laydhaa waa shirkiga iyo qatliga iyo zinada iyo qadafka iyo cuquuqulwaalidayn iyo shahaadatu zuurka iyo kuwaa weeye iyo alfiraaru min azaxf waa toddoba akbarulkabaa'irku toddobada dunuubta waaweyn ugu waaweyn dunuubta waaweynna culimmadu way isku khilaafeen tacriifkooda laakiin ka ugu fiican waa ka alimaam axmed raximah llahu tacaala wuxuu idhi ma kana lahu xadun fi dunya aw waciidun fi laakhira dembiga haddii ciqaab adduunyo uu yeesho waa kabiira waciid aakhira hadduu yeeshana odha aakhira waxaasaa laga jarayaana isna waa kabiiro dembiga aan labada midna lahayn ee xad adduunyana lagaa jarayn waciid gaaroo aakhira ku sugayaana aanu jirin waa sagiiro dunuubtuna waa labada waa kabaa'ir iyo sakaa'ir binasi alqur'aan in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkhilkum mudkhalan kariima nebigu wuxuu ka warramay ishraaqa oo khatara iyo cuquuq lwaalidayn labada waalid oo lagu adkaado caqaya cuqu ama la gooyo waa goyn weeye waladun caq wuu jaray waalidka xaqoodii buu gooye qaala wajalasa rasuullah wa kaana muttaki'an fajalas nebigu waa jaqilaysnaa wuu soo fadhiistay muxuu idhi ala wa shahaadatu zuur alaa wa qawlu zuur inaga xadiiska inoo yaallaa shaki buu abuuro wuxuu idhi aw qawlu zuur laakiin riwaayada xoogga badani way tanwiicinaysaaye ma tashkiikinayso shaki ma gelinayse waa tanwiic qawlu zuur iyo shahaadatu zuur waa takhsiisun bacda tacmiim tacmiimun bacda takhsiis aan idhaahdo kii gaarka habaa la horraysiiyo ah shahaadatu zuur markhaati beenaalaha markhaati beenaaluhu waa ka wax lagu cunayo nin baa doonaysa in xoolihiisa dhinac mariso markhaati beenuu kuu qabsanaya shahaadatu zuur baa laydhaha waa waxyaalaha ugu daran ee naarta madaxa kuugu tuura qawlu zuurna wuu ku guda bullaadhan uu ka guda ballaadhayo hadalka beentoo dhan baa soo gelaya oo markhaati beenaaluula ka mid yahay markaa nebigu intuu mid gaara sheegay ayuu hadana si guudu sheegay u yidhi hadal beenoo dhan ayaa ka mida ah dunuubta waaweyn alaa wa qawla zuur alaa wa shahaadatu zuur alaa wa qawlu zuur wuu ku celceliyey takraarkuna waa waxyaalaha waaweyn ee dadka lagu tarbiyeeyo ama lagu wacdiyo ku celcelintu qalbiga gashaa maa takarara taqarar qur ku celceliya sunnadaa ku celcelisa ha la yaabin hadii lagu celceliyo xataa qulnaa ilaa nudhi laytahu sakat alla maa iska aamusa oo waabay u naxeen ku celcelintuu ku celcelinayey xadiikaasi waa xadiis saxiixa qaala xadaana qutaybat bnu saciid qaala sanaa shariikun can caliy bn alaqmar can abi juxayfa qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh ana aniga miyaa falaa aakulu ma cuno mutaki'an anigoo mutaki ah abu sulaymaan alkhadaabi wuxuu leeyihi mutaki'an caamada iyo bulshaweyntu hal macno u yaqaanaan oo ah adoo jaqilaysan dabcan way ka mid oo adoo jaqilaysan waxba lama cuno diintuna waa diide caafimaadkuna waa diide waayo hungurimarancuntamaraynkii iyo hungurigii waa uu qalloocaa hadhow haddaad saxata ama uu meel kala mara ama uu jidiinka cad ku cararo cidna ha eersanin mutaki adoo jaqilaysan waxba lama cuno taas waa mid laakiin itikaagu kanoo keliya maaha itikaagu waa ka duwan yihi waa ka badan yihi kanna waa kow adoo jaqelaysa waxba lama cuno waxaa la mida ah tarabuca tarabuca u sameeyaan ee cagaha la laysdhaafsado isaguna uu ku jiraa mutakiah cagahaasaa laysu dhaafsanayo laysweydaarinayo waayo waxay leeyihiin mutaki maxaa loo yidhi baridiibaa ama salkiibaa dhulka caadi u haysta oo cuskanaya waana mararka ugu badanee qofku uu qaadayo xaddiga ugu badanee cunto ah, ah inaga qaar baa suunkana ku dara suunkana bixiya yuu diyaargaroobaya talow waxaa la rabay si aanay cuntadu kuugu badanin in lug lagu fadhiisto lug haddaad ku fadhiisatana nin waxaad tahay hee calooshii lug kalaad ku haysaa jilibkii kala haya bar qaadanaysa qaadanaysaa iska tegaysa marka sidaa ogeed ibraahim anakhaci wuxuu ku tilmaamay wuxuu idhi saxaabadu itikaaga waxay u diideen makhaafata an tacduma butuunuhum waxay u diidayeen loo diidayaa inay calool weyn yeesho qofku oo calooshu go'do oo sii loogu gurayay biyaha iyo baadka iyo wax walba baashu ay dhulka tagto muxdu ayaa la diidan yahay wax wanaagsanna maaha dadka qaar xanuun ku noqota way jirtaayo xanuun ka keeno ama daawooyin way jiraan kuwa kama hadlayno laakiin qofka isdhigtay ee isagoo isku daawaday ee cunne iska joojin kari waayey nusqaan bay u tahay waxaa la rabaa inuu ka hortago labada nooc baa itikaaga lagu macneeyaa noocyo kalena waa jiraan laakiin labadaasaa ugu xoog badan ama ana anigu falaa aakulu muttaki'an kol haddii nebigu diidayna dee adna waa inaad diiddaa oo aanad shaqo ku yeelanin qaala xadaana maxamed bashaarin qaala xadaana cabdiraxmaan mahdi qaala xadaana sufyaan can caliy bn alaqmar qaala samictu abi juxayfa yaquulu qaala rasuul lah sal l slam laa aakulu ma cunayo muttaki'an anoo dengiiga oo jiqilaysan ama anigoo tarabucoo cagaa isdhaafiyey xadiikaasna waa xadiis inoo hore inoo soo maray qaala xadaana yuusuf bnu ciisa qaala ana wakiicun qaala ana israa'iil can simaan bni xarbin can jaabir bni samura qaala ra'aytu waan arkay annabiya sala allahu aleyh wasalam oo muttaki'an ku cuskan calaa wisaadatin barkin buu cuskanaa markaa gacanteebaa cuskanayd ama jiqilkeebuu ku hayay ma sheegin qaala abu ciisa lam yadkur ma sheegin wakiicun calaa yasaarihi wakiic bidixda muu sheegin wahaakada rawaa hayru waaxidin can israa'iil naxwa riwaayati wakiic riwaayo mutlaqa oon midigna sheegin bidixna sheegin walaa naclamu ma ogin axadan qof rawaa fiihi wariyey calaa yasaarihi ila maa rawaa isxaaq ibni mansuurin can israa'iil sheekhu wuxuu rabaa waa maxay isxaaq ibni mansuur inuu ku yidhaahdo waa shaad riwaayadiisu ardaydii kala baratay israa'iil dhammaantood may sheegin yasaarka ya laakiin laguma waafiqin sheekho waxaa la yidhi maadaama isxaaq ibnu mansuur uu yahay iqa ziyaadatu iqana waa maqbuula iyagu hadday midig sheegi laayeen isna uu bidix sheegi lahaa markaasayn kale rajici layn oo la odhan laha keebaa badan qoladana badan riwaayadooda maxfuuda kana ayaa gaara waa shaad markaasan odhan layn laakiin kol haddaanay sheegin